asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo si toos ah idinkaga imaanaya idaacadda kulmiya galab wanaagsan digdigin ku nooloog gebi ahaantiin galab wanaagsan mar kale galab wanaagsan saaxiibayaal galabta waa arbaco barnaamijka galab wanaagsan muddada hawada ku jira waxaad ku dhagaysan doontaan sheekadii xiisaha badneed ee xurmad daran iyo xariir dumar sidoo kale heesihii dhexe kuwii hore iyo weliba kuwii dambe ayaa barnaamijka ku dhagaysan doontaan muddadu hawadu ku jiro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 galabta dhool cadeyntaada baxeysa weli iska dhoolcadeenwaa dhawaa lule saaxiibadenana galab wanaagsan ayaan hawada mar kale kaleenaa casiriye wanaagsan waqti kastoo u tahay aada iyo aad iyo meel kastay joogaan mhm. dhule kaalmaha sugaanta ku dahfuranaa hahe galabta adigan kusiiya daafurka dooqaaga ayaad inooga ciyaareysaa haynoogu daafureysaa waxaa nasoo qabanaya hees uu ku luqeeyo suldan seeraar suldan seeraar waayahay ayna soo dhageysano luminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumarugu nasiihi badan aminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar ugu nasiihi badan waalidku dadaaloo daacadkuu ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidaadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dooqaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdego ma fiican dib u hay xishada yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kale hadalaan dadaayo dibnahaygu diideen inaan dibadda keenana degdego ma fiicna dib waxay xishada yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kareen anoo gaadhi wada dadan gaandheer u sii wado duxur xamar ka soo baxo doogu quruxduleeyiyo daawanaya kaymaa rabbi noogu deeqee laga helo dalkeenno ciiddiisu daaydaha marka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kaymaha rabbi noogu deeqe laga helo dalkeenno ciiddiisu daayindaha jawharo dalxiis loo dalagiya beeru wada baxeen oh. intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman jowharoo dalxiis loo dalagiya beeruhu durba wada baxeen oh. intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman gabadhii ii deeqdo dumar ay wehelinayaan intu daadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag gabadhii ii deeqdo dumar ay wehelinayaan intu daadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag isdilayana anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intaan dawga sii waday hadalkeedii sow qulubtood ima degin idilayana anigoon dareensiin intan daad gureeyaan xaafadii degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dowga sii waday daawashadii hadalkeedii sow qulubtu ima degiye intii aan dadaalaan durba soo dhammeeyo dalsantii wacnayde xamaraan ka soo degay dabadeed tacliim dhameeyo dalsantii wacnayde xamaraan ka soo degay minadan dadeediyo hablahaba ka doorteen doonaayo guuriyo aroos loo dabaaldego dadku wada dadeediyo hablahaba ka doorteen doonaaye guuriyo aroos loo dabaaldego dadku wada ogaadaan dadku wada ogaadaan naftu hadal ay diido u daran qulubtana sow dareen kumaan helin inaad dadab lagula jiro midaan dumarka caashaqaye naftu hadal ay diido u daran qulubtana sow dareen kumaan helin inaad dadab lagula jiro midaan dumarka caashiqay warkii ay daldalayeen dadku inaan dhibsanayana wejigaa waxdiide ka ilaalisha daymada kadaba hadho miyay hadalka daayeen warkii ay daldalayeen dadku inaan dhibsanayana wejigaa wax diide ka ilaalsha daymada ilaa aan kadaba hadho miyay hadalka daayeen bulshadiisiyo dhibku igu dirqinayeen la daalaa dhacaayeen doodaayo keliday saw dariiqa guriga dayra badan ku noolaa intaan dawga gees maray dib u raadintiisii saacada ma daydayn jacayl digashadiisiyo

dega naftaydo sida neefta kaamo xagla daaca socodkii durba sooma tabargabin intaad dumar aheenno gabadhan ka doortay ninkastoon dulqaatoon daminayo caashaqa dabka igu shidaayeed daawada u ahayd keliye ninka dumar ahee nool doortay ninkastoon dulqaatoon daminayo caashaqa dabka igu shidaayeed daawada u ahayd keliya haddii hoy lagula degay damirka i celiyo daarenkayga garashado duco ku hibeeye dumar ugu sarree abi hoy lagula taagay damiirka i celiyo daarenkayga garashada ducu ku hibeeye dumar ugu sarree aawi dawoobe igu deeqalahayo gabar aan ku dego oo diiniya asluublo dookhana wadaagno daacado a intaan dunida joogaba idaryeeshi weligay haddaan daydayaayo dadka kama aqaane ii dooran lahayo midda dumar igaga filan ii dooran lahayo midda dumar igaga filan anna aan dawoobe igu deeq allahayo gabar aan ku iyo asluublo dookhana wadaagno daacado a jacaylku intaan dunida joogaba idaryeesha weligay haddaan daydayaayo dadka kama aqaane ii doora lahayo midad dumar igaga filan ii doora lahayo midad dumar igaga filan waa tahay luuley halkaas hadee uga imaano suldaan seeraar iyo heestiisii mm. aamina barnaamijkeeni mhm. galab wanaagsan mm, mhm. inuu maaragtay gabar jeclaada asagoo u sheegan uu waxbarasho aaday mhm. waxbarashada kusoo dadaalay dhaqsiis kasoo dhameeyey usoo laabta qoftiisii markuu soo laabtana maxaa la kulmay iyadoo reer lagula jiro <laughs> iyadoo dadab gasha <laughs> oo laga guursaday asaa soo daamalasihi karaa marka horena muusan u sheegin ah, <laughs> waykuqarsadaamusana hortiisa dafanaa joogdaahan hortiisa daahana hortiisa dafanaa jooga sidoo kale waxaa maaragta ku tashanaysa qof kaleeta afkiisa intuu furo inay gashaa laga yaaba haddaba he isku aamusin lule waa taa luule barnaamijkeeni galab wanaagsan qaybiisi hore ayaan ku jirnaa bal maxaa noo soo qabanaysaa ifraaxe bal markaan waxaan islaadayaa maadaama heesihii dambe mid kamida noo soo qabatay heesihii hore heeskan waxaa la yidhahdaa dhabta miyaan ku saaraa mhm. waxaa ku luuqaya allaha u naxariistee siciid miro xeydar mhm. iyo kiinsi xaaji aadan ayna soo dhageysan

aad tahay eh, eh, eh, haddana dhaqankiyo shada ku wacanta walow dayla tahay haddana dhaqankiyo dhashada kuwacanta dharararagti moog tahay ashaqan wax dheereen dada roob lamuudi aankeedinuu yahay dharararagti moog tahay ashaqan wax dheereen ضرب لمودي عينو يا شعيلك وانقلا تحلق مقاري هرتا يبكا يا لا ندومي يا

inta kula nacaya intaan kula nacaayimika dhudhumiyo miyaansa dhawaada awaliba igama dheerayn dhabta miya miyaanku saara dhibtan kula nacaya dhibtaan kula nacaaya

aleediyo igu baxala moode osobdeel qoyaaniyo dhexotoma areediyo igu baxala moode Thank you moogtahay dhaqsiyo ade lacag dhalaya asiyu ma dhiciye abaanka dhuranla moogtahay dhaq iminka dhudhumiya miyaa soo dhawaada haye ma dheereen miska xaaji waxaa ku wada luuqeynaya saciid maraxeedar allah naxariistee aad iyo aad barnaamijkeena galab wanaagsanna qeyb ayaa ka aada faraaxay mhm. qaybihii dhexe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay weliba waxaa isla soo gaarnay xilligii aan dhegeysan jirnay sheekadeenii xurmo daran iyo xariir dumar balse waxaa ka horeyn doona qadar adeega bulshada waynu soo dhageysanaynaa dibna waynu isaga soo laaban doonaa soo dhowaada qaybta ah labiyo tobnaad ee sheekada xurmo daran iyo xariir dumar waa fikradda xayir cali rooble maanta aan raadiya balnet war horta halkay deganaay malaabkanba mase ka dambe sekadan kale banamalaa sekadan soo aaga waran eedaan faylaha muxuu faylayaa u sheegaya war maxaad faylaysaa sheegaysaa eedii eedaan faylaha wadaajinaw war yaa tanoo kala arkay adeer af soomaali igula hadal waxaan igula hadlaysa waxaa adeer bismillaahi araxmaani araxiim bismillaahi raxmaan raxiim aad nafta ingiriisinkala hadalo ah. soomaaliya kala hadal waaye adeer bisinka anaga haga qabsanine bisinka waan kuu garanaya haye eh, marka haga qabsanin adeere waxaan doonayaa sumaya iyo saabir baan doonayaa gurigoodii sumada laha ah sumada laha were sumada laha weliha sumad see hayte sumad see hayte yaa sumadaada sheegaas teew sumad adeer inan yaro ii kaa turjuma ma haysaa walaan ka hadalow af soomaaliya udaa sumudaad sheegas maytay sumaye idee anta sumudi sumudiye idee anta sumudan teewhe anta kataala war sumayan ku sumaya hoo saalax gabartii la dhaladaasi maymay saalax maaha saabir bay la dhalatay niyow sah waay sah way sah waay walaalyo wiinga mayba leere saalax walaalyo wiinga leere yaa walaalyo kanka wiinga saalax leere warta waxaan kuu sheegay ma fahantay way waybay warsatay eh. sumaye idii ontee way arti nafti u sumaye isaalah isaabir antumbasladaladen hatakin tilmaama idhagan soohe jiiradun tan hawa ku biri maasa ah. hortahan isedan daraarta geedgaabaneega galanta biteed haqobada u galanta biteed yale biri maasa madada midigajyan biranta midigaja fiiride Eh, iritu koowaay ilbaabka koowaay mee ilbaabka lamay ya kub kub kub siyaasa bes hooble koofur lanki koofur oba ama saabiru ama saalahu ama saabiriingu war usban kulidhiniyo maxaad noo caaysaa bismillaahi araxmaani araxiim bismillaahi dadaalkii kay caaytan dhalay may mayadlaray sumiye idii oo fada miya erneada macayba adee ku dhashaba miya caydana jeegta ahay ardadmadlaha gabalkuno waryaaniyo ninkan adeer maanta dagaalbad iga doonaysaaye nin weynna waa tay ciradana waa kugu taallaa marka hadda adeer caysayga daadeer widaawan aadamka wayra badanii dagaal oo bale koyton shanfar adak yeelan shanfar nyaada yeelan anida lankole lamba marlee gabade anigu irbad ma sito ya anigu irbad ma sito aniba mindima wedada arulitay waati lankunsku reebaa faday yaa adeer waan kugu khaldamee raallah adeer seen maaha waxaan ku wada hadlaynaaba adiinaana kii galdamey mm. lanfeerkii kudaada araga doonteen hortaan dareer warka feere waa ka eri saddex feeroodna kaa jebin doona adugoo feerfeer badka hadlaysaa arkeen inaan quraacda gabgabha kusoo cunay biyaha doonaa cabitaana soo cabo xiisad inaa usoo sababto xiisada shanaad waxaa rabaa anoo freesh ah eh, inaa qaato kaya daraad la celinaya saabirkii waabee banaanku taagan yahay laakiin maxaa iigeela dilceliyo faara faara ay usoo badanayaan miskula hadlaye isdabaanla waa garab qaada iska dhaqaada ii warne saabrinta hay saabir ku dhace ii waran saata caafaadka caafaadka war maya xasdaan taqaana suudma lagu dhahey qofkaan musaabiriinkodhaho caadi isudhaleynayqorsho qaar ma jiro adi horta fartaadana qalqalooc maanta buugii casr ku qorta arka mugtahay farteeda quruxle la qalqaloocan tahay waxaa kugu dhaca boo qofkiga far qurxa maa fasalka joogo biida iyo tiida waa kala fahmi waaye afta waxaas maxaa waaye suuro le maas uqore fashion waaye no intan fariis maxaa cabay maxaa cuni maanta abo waa mahadsantahay biile soo doontay maya anaa horta ma fariisanay haa dheh ah. haba isku daalin adiga laftkaaga waxaa rabta dalbo anaa ano anaa anaa lacag waaye maanta anaa marka qaadan tahay

xiriirla-aanta noo labadeena maanta laga bilaabaya miska warqabnaheenno telefonkii miiska kaagama haysto meesha buugga ah, adena kaasoo doontaa rabaa waxaan ku weydiin lahaa kin macalin xasan maxaa laasa qorshiisa horta magaaluu kuu sheegeeyaa magaaluu kuu sheegeeyaa maxaa uu sheegayaa yaa taas xiriiraan leeyo dhawee xiriir maxaanala ah, fahmaa maxaa iga laheela fahmaa abuu ah, mid kale abuu muxuu dhahay ii sheeg fiirina ii sheegta waa rabti hadda isxayisiin fadlan ii sheeg abu walaa inaan yeelin fiiri ani macalin macalinkaas dhan iibaha dilo walaha maka yeelaya muxuu dhahay saxiib horta ani qoshaan kuumidaan ku sheegay anadi waa taa tarta ma jirta mugtahay sax waay hadda laakiin ilaa iga hormar rabtid aa muuqato waa laga yaabaa inaa iga hormartada xataa laakiin qorshe aan fahmayaa ujeedada hada waa dadaala ani ma waa baabtiisa u bartay maalmahan waa wax kala jiro wax kala jiro shakigaamixda dhan oo faska ku jirmo iskol ku jiraan fahantaad ani dadka mala sheekaysta ma ahano xaasle qofka iga sheekaysta wuxuu rabaa inuu ku mashquuliyo oo kaalinta kaa galaasleh haa xaasin kaadi wax kala dhexe ani wax igala dhexeeyaan ah warka soo dhawow ninkaas ani wax igala dhexeeya malaha macalinka oo ustaad xasan oo darad dhicina ah, aniga fasalka geena saa ku faanaaye muxuu ku faanaa adduunka uu jecelyaha walaahi walaahi walaahi macalinka u tagaa walaahi fiiri dabaal hor caddee kartaa dabaal waan waxas dabaalnimo waaye haddaadu fiiri keen warka daada ka hor caddee fiiri waxa dabaalnimo waaye haye adi mid samee haye maxaa sameenaa macalinka waxuu ku ogolyaha ku dheh casharada noo ka soo qaad casharada kasoo qaada maadada qishka haa ah, imtixaanka horta wadaa ku sheeg anay qiyaamin yaa linsan tumi ani maku qiyaanaye fiiri ku sheeg macalinkaas horta wax iga dhexee malaha hadda wax kuu sheego ama qof sheege balan miya balan waay haa asaga xataa maku bisaysid ma hor wax muu sheegay maxaa sheegay asaga wax maba igoo dhexeeyaane aniga waxaan soo ogaaday dad dhan uu sheeg sheegay inuu macalinkaas ku jecel yahay caadi waa macalinka ku jeclaan kara adnaa wax loo did dhegeyso oo ana waxla wada war kusoo maqashay inuu jecel yahay gooni waaye ah. dhageysa marka waraa ku sheegaa saabir aniga macalinka waxaa ku dhahey dhowr maalin fasalka markii laga baxaayo wuxuu leey waa kusoo wacaa telefoonkayga qabo fariinaa kuu soo dira ana waxaas kale ma jecel ilahay amarkiis macalin macalin iyo aaba aaba labaad u yahay fariinta ma dil dhalat maaragta gabadha iga yar ah. oo xaafada joogta ah, isaga ah, aad telefoonka isaga ciyaarto marka fariinta ma mm, furin bu maalinka dambe i weydiiyey way dilayda umaleynaa ani marka markaa u imaado waa igu qabsaday fariinteeda ani waxaan walaalo fariintaada ma arkan ustaado maalinka xataa wuxuu ii daayay ii sheegin laakiin waa ka dareemay ardayna ma kalihi macalinkaas isle eh, hadda aad isku waawaashid maadada makurdaabacda ku xiranta ah, eh, laakiin aniga waa inay uu yidhahaya gabadhaasaas jecel mu nabadgeliyo ani muxuu ismacdila mid kale wiila wiilalayaabo yaa ah. cidaana muslim haddaa taa gurigan isku keeni ninkaas noo joogto qaybta ah labiyo tobnaad ee sheekada xurmadaran iyo xariir dumar intaaynu ku kulmi doono qaybaha kale ee sheekada amaana allah halkaasi kaga soo laabano sheekadeenii xurmo daran iyo xariir dumar aada iyo aada luley weliba anagu isla mareen qeybihii dhexe barnaamijkeena mhm. bal markaan dhankii kaalmaha sugaanta ayaan u laabanayna kaalmaha sugaanta u noqonayna waxaa noo soo qabanayaa hees u ku laqeeya cabdis iskalaaji iskalaaji mhm. waayahay malab maarquraa adigaa i mudsaday adaa miray ruuxda miidhacay ma gaabsadayoon ma kaga tegin anoo ku macaan sidii malab maarquraa adigaa i mudsaday adaa miray ruuxda miidhacay ma gaabsadayoon ma kaga tegin badan mayayri mid kala shalay madaxa kuu suray maniyo ubax inaan kaa maarma moogtahay anigu kaa maarma moogtahay haddan mayayri mid kala shalay madaxa kuu suray maniyo ubax inaan kaa maarma moogtahay mar woy kaa maarma moogtahay samalba miyaanay ahay midii hore miyaan maraya jidkan maray marbaad i degtaye mar kale maya midabya boqoley i magangeli midabya boqoley i magangeli miyaanay ahay ayaan maraya jidkaan maray marbaad i degtaye mar kale maya midabyo boqoleey imagangeli midabyo boqoleey imagangeli maashadu hadda adigu miistay been maran nafsiga maal waad mataysatee jacayla matalo ma midha dhalo ma adaysina ma aha laashadu hadda adigu miistay been maran nafsiga maal waad mataysatee muqaaga haddaanu maankaygana kuu masaala dhigay adaa iga mayray muxibada maruoy iga mayray muxibada muuqaaga haddaan muhan jiray maankaygana kuu masaala dhigay adaa iga mayray muxibada adaa iga mayray muxibada samaynmaa miyaanay ahayn midii hore miyaan maraya jidkan maray mar i degtaye mar kale kan maraya jidkaan maray marbaad i degtaye mar kale maya midabyo boqoley imagangeli midabyo boqoley imagangeliye marbaad i degtaye mar kale maya uleyaaskalaaji waa quuste ila mar ma ogtahay haddaa akhalad ku dhacdo marka kale xoogaa waxaa laga yaabaa inaa nin deb ku gubtaa dambaskiisa kanaxa naxa aad iyo aad marka waxaa kaloo soomaalida dhahaan mhm. <laughs> waxyaabo badan bay dhahaan mogtahay mar idaga allaha dago mar labaad idagasa anaa isdaga <laughs> anaa isku geystay mar maaragta loo qiyaano oo mhm. banooni lagu taraaraxiyo waa kugu dhacda halkaas mar <laughs> qofkaas meel kale alaha kaaga aara marka kale iska ilaalin mar labaad lagu khiyaano mhm. ama mar labaad isla qofka uu ku xumeeyo mhm. waa haddee dhankaaga markaan ka socotaa in hal god laba mar qaniinana <laughs> waa tahay luuley waxaa ku luqeynaya heeskaasi cabdicasiis iskalaaji barnaamijkeena galo wanaagsan ayaan qeyb ka ahaa hee faraaxee isla dhankii kaalmaha sugaanta kusoo soconeynaya markaan waxaan inoo soo qabanayaa mhm. hees la yiraahdo xidig yahow aduun hibanuura ku luuqeysa fanaanada codka halaasigaa leh aana soo dhageysano nahayda ku xalalo waan kugu xamdiyaya dadka xumada shiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xumada shiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo

waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano cirkafadad ku xeehan dhulka xareed xarfalaysiyo cirkafadad ku xeehan xilli barwaaqa dayaxii nuurkiisugu xidhay dhulka xareed xarfalaysiyo cirkafadad ku xeehan dhulka xareed xarfalaysiyo cirkafadad ku xeehan xilli barwaaqa dayaxii qada quru xidhiidh laloo dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune ada quruxidhiidh laloo dalxiskii riyadii xalay ka waayay meel xune

aad iyo aad luleyga kuu xalano waan kuga xambeeye hiba mhm, nuura mhm, waxba looma reeban <laughs> heeskeedii xilligii hore barnaamijkeeni galab wanaagsan ayuu qeyb ka ahaa mhm, faraaxee gabagabadii barnaamijkeenagabagabadii maadaama isla soo gaaranay horta dhammaan dhegeystayaashan dhegeysanay waa mahad celineynaa farsamo yaqaankeena cabdirasaaqna waa mahad celineynaa bal heesta gabagabada adigan kuu gabagabada saaxiibada waxaan uga tegayaa heesu ku luuqeeyo fanaanka da-da yar ee nimcaan cabdiraxmaan xasan nimcaan hilaac heeskaasi waxaa la yiraahdaa loogada qalbiga loogada qalbiga loogada qalbiga waa taa waa astaan <laughs> astaantii qalbigana waa la dhihi karaa saaxiibada dhammaan waxaan leenahay tan iyo intaan dib u kulmi doonata galab tan lamid ah sidaas iyo nabadgelyo isleeyahay ka saar layska magaceega lafta dhabarka haysiyo jiirkiyo gebidhaxaadkayga adigaa ku lohmo si iigu labanlaaban inkastoon isleeyahay ka saar liiska magaceega lafta dhabarka haysiyo jiirkiyo gebi dhaxaadkayga adiga kulo moosin wayn iigu labanlaaban lagamana lanaan karo markuu kaaga luma qalbkayga mulaq shayga liibinaasa iyo laboonag rabay wixii aayirkala geeya lagamana lanaan karo markuu kaaga luma ruuxu alugooyada dadkaygiyo mulaq shayga liibinaasa laboonag dhabayuuxe aayar kala geeya mana lohan qofaanka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe maraaska ku xidhnaato in adigu laban tahay iyago laabta ku dhex nooshaay mana lohan qofaanka joloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe laasfa ku xidhnaato inaadigu lamaan tahayabow laabta ku dhexno shine.

lubigana xusuusaha ilmura naacdanu badhiidho allulma iyo dhulkaba naca kamilada maandhe lixdan jeer natiyanku idhi waamkarisoohan libdhaadayo haddii aan fasiro leebkaygu taagan ma ogaada qalbiga saaran iyo liidku aadi wey lixdan jeerna diyanku idhi waanka erisoohan libdhaadayo haddii aan fasiro leebkaygu taagan oogada qalbiga saaran iyo liidku adi wey mana loohan qofaan kaa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe ku xidhnaato nadigu lamaan tahayabo laabta jaloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe raasku ku xidnaato inadigu laban tahay iyago laabta ku dhexooshaye qofaan ka jaloon looxa ku qoraaye cadaad labi sagaaliyo dhul shishe aasfa ku xidhnaato nadigu lamaan tahayabo laabta ku dhex kelmada waa lagu daraa kursigu waa fiican yahay kacaan roob